alxamdu lilaah rabb alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii xilyatu taalib alcilmi waxaynu joognay khaas ahaan fasalka labaad ee ku saabsan kayfiyatu talabi waatalaqi wuxuu inoo soo sheegay sheikhu raximahullah kutubaha marxaladaha kala dambeeya lagu baranaayo oo cilmiga in tadaruj lagu barto ayuu inoo sheegay waayahay wuxuu yidhi xagga tafsiirka usuulu tafsiirka wuxuu markaa ku sugan almuqadimatu lishaykh lislaam ibni taymiyata raximah llah kitaabkii muqadima fi usuuli tafsiir oo ibnu taymiya u sugnaaday abulcabaas axmed ibnu cabdilxaliim ibni cabdisalaam ibni taymiya raximah raximahullah weliba wax badan oo ka mida kitaabka ibnu taymiye ee muqadima fi usuuli tafsiir waxaa ka qaadanaya suyuuti iyo ibnu kasiir muqadimada tafsiirka suyuudna itqaanka ayuu yacni markaa in doora ka qaadanayaa oo ku keenaya ibnu kasiirna muqadimada tafsiirkiisa ayuu qayb ku soo naqlinayaa isagoo aanu nisbaynayn laakiin ka soo qaadanaya sheekh ay muuqato alfaaddu inay alfaaddiisii tahay waa yahay casriganna kollay culammada qaarkood ayaa markaa duruusaha ku dhigay ama sharxay hore looma sharxin laakiin shuruux waa leedahay wakhtigan wa fi siirati nabowiya mukhtasaruha lishaykhi maxamed bni cabdilwahaab siiradana waxaa ku sugan mukhtasaru siira oo asheekh maxamed bni cabdilwahaab uu leeyahay raximahullah wa asluha iyo asalkii siirada oo libni hishaamin ibni hishaam u sugnaaday ama risaalada mukhtasarka loo celiyo maadaama marka waxa weeye laaxiqu saabiqa uu ka qaato sida badanna siiradu ay isku dilbinaysantahy wax badan baa siirada laga qoray waxaa laga yaabaa kun kitaab wax gaadhaaya in laga qoray siirada laakiin tacbiirka iyo sida loo dhigaayo iyo kala hormarinta iyo ikhtisaarka iyo tabsiidka iyo cibaaraadka baa lagu tawasucayaaye waxa weeye haalibkoodu waxay u badan yihiin macluumaad mukarara waxaan la soo celcelinaayo ee tacbiirka uun la yar bedbedelaayo bacdiba waxay doonaan inay ku yaro daraan yacni xoogaa marka istimbaad iyo wax la mid a culammada istimbaadkaa samayn jirtayna waxaa ka mida ibnu qayim kitaabkiisa zaadu lmicaad fii hadyi khayr ilcibaad oo uu inoo keenay wa asluha libni hishaamin iyo asalkeeda oo ibnu hishaam u sugnaaday waa markaa ibnu hishaamkii siyarka siirada lahaa weeye ha u qaadan marka naxwigii wa fii zaadi almacaad iyo zaadulmacaad baa ku sugan suganoo lqayim ibnuqayim u sugnaaday raximahu llahu tacaala ilaahay u naxariistay ahlucilmiga qaarkood waxay isticmaalaan ikhtisaarna isticmaalaan waxyaalaha cilmiga lagu bartana waxaa ka mida ah ikhtisaaraadka kutubaha la ikhtisaariyo saas aawadeed min baabi taxsiil bay culamada qaarkood waxay u samayn jireen kitaab weyn oo kale ay ikhtisaarinayaan waxay doonayaan cibaaraad iyagu naftooda ay leeyihiin inay ku ikhtisaariyaan oo ku koobaan inta mucud aanayna ka tegin ee ay badbadiyaan inta mucdaa yacnii ashyaada siday u kala muhiimsan yihiin ila kollayba wax waa la xadfayaaye siday u kala muhiimsan yihiin baa loo kala baaqi yeeliyey maxamed ibnu cabdilwahaabna waa samayn jiray inuu kutubo mutacadida ikhtisaariyo oo mukhtasarro u sameeyey hadda mukhtasaru siira dee markaysaa siiradan ibnu hishaam buu ikhtisaarinaya marka waa asluha marka leeyahay waxa weeye waa tii laga soo ikhtisaariyaa la tilmaamaya ee asalka u ahayd zaadulmacaadka laftiisa waa ikhtisaariyo mukhtasaru zaadilmacaad buu marka allifay laakiin majmuuca kutubtiisa marka la sheegaayo mukhtasaraadkii laguma da mukhtasaro kalena waa leeyihi marka ikhtisaarada culammadu waxay u samayn jireen waxaa ka mid a yani taxsiil cilmiga ay doonayaan inay ku xasiliyaan shay badan baa la soo koobaya waxaana ka mid tahay waxyaalaha wax lagu allifo maqaasidu taaliif marka laga hadlaayo waxaa kitaab markaa dheer oo weyn markaa waxaway in lasoo ikhtisaariyo lasoo gaabiyo yacni maqaasid iska qor kitaab ma aha waynu maqsuud maqaasidda ka mida ku fadhiyaa siddeed maqsad baa wax loo allifaa kitaab waxaa loo qoraa yacni waxa weeye amaaniyata maqaasid siddeeddaa maqsad maqsad ka mida waa inuu ku fadhiyaa haddii kale waxa weeye marka wuxuu noqonayaa uun yacni taswiid ulwariq in waraaqaha la madmadoobeynaayo ayuu noqonayaa haddaanu maqaasidii taaliifka ee culammadu ay yaqaaneena wax lagu alifayn oo mid aanu ku fadhiyin ya yacnii inuu yahay kitaab la sharxayo oo markaysaga lasii bayaaminayo oo markaa isagii ayaa kooban oo waa lasii sharxayaa mid dheer baa la soo gaabinayaa kutubaha wax ku kala tagan baa la ururinayaa jamculmufaraq baa la yidhaahdaa oo laysu keenayaa yacni waxaa la samaynaya tahdiib wax la yidhaahdo mid baa la kala hufayaa markaasaa wax lagu darayaa markaasaa wax laga saxayaa yani waxa mid baa raddi ah oo markaysa waxaan yani waa tabyiinu khaa yani khaa baa la caddaynaya waa raddi yani waxa weye ilaa siddeed nooc baa la gaadhsiiya maqaasidu taaliif yani marka laga hadlayo marka ikhtisaaru mutawal waxaynu jeednaa mawdicaas umaynu doonayna inu yaro baraarujine maqaasidda la yaqaane wax loo allifay ka mid ahlucilmiga qaarkoodna taxsiil kutubahay u qorteen lafteeda ayaa waxaabay noqdaan kutubo ta'liif ah ya imka ahlucilmiga qaarkood maxay samayn jireen markay dalabka ku jireen bay waxay samayn jireen kutubtay akhrinayaanba fawaa'idda cajiibka ay ka helaan bay daweyni jireen oo qori jireen sida maalinba faa'iide ay u qorayaan faa'iide u qorayaan faa'iide u qorayaan hadhow waxay soo saarayaan majmuucii faraa'id alfawaa'id ya ayaa laga yaabaa hadhow kitaab in lagu daabaco fawaa'iddan isagaa markii hore qortay markii dambena wuxuu sii dadku ha kula wadaagaanoo bal hadda marka iyaguna ha ka faa'iidaystaan oo sidaa ay kuugu faa'iidaysay adigaba bay cid kalena ugu faa'iidayn karta ya xataa culamada qaarkood yacni waxa weeye iminka imaamu nawowi oo kale waxaa la yidhaahdaa taxsiiluhu ta'liifu kutubtii taxsiilkiisa ahaa ee cilmiga uu doonayay isagu inuu ku barto ku xasiliya mu'allafaadkiisii markaa qaarkood noqdeen oo marka waxa weeye kutubaha qaarkood wuxuu u qoray yacni cinda talab si uu markaa uga faa'iidaysto ayuu markaa u qoray taxsiiluhu ta'liifuhu bay yidhahdaan waa yahay wa fii lisaani alcarabi alcinaayatu biashcaariha kaalmucallaqaati asabca lisaanu carabka waxaa ku sugan yacni luqada carbeed iyo barashada la baranaayo lisaan carab looma jeedo kitaabkii mucayanka ahaa ee magaca la odhan jiray lagama tilmaamayo luqatulcarab baa loo jeedaa alcinaayatu dadaalka lagu dadaalayo biashcaariha ashcaartii carbeed lagu dadaalayo kaalmucallaqaati asabci sida mucallaqaadka markaa waxaa toddobada ah saddex kaleo markii dambe lagu darayna waa jiraan oo cashiri laga dhigay toban laga dhigay oo la ysku daabacay tobanka mucallaqaatna waxaa loo yidhi wakhtigii jaahiliyadaa la tiriyey ashcaartan qabla alislaam dabeed carabi waxay la yaabeen ashcaartan quwadooda iyo mataanadooda iyo marka waxay xambaarsan yihiin shicir ahaantay aad iyo aad marka waxaweeye ula yaabeen oo aad u cajabisay markay taa la dhaceen ayay qiimaynay qiimaynayaan daraaddeed bay waxay sudheen kacbada daahyadeeday ka laalaadiyeen sidaasaa mucallaqaat loo yidhi waa shicirradii qiimaynta la qiimaynayo daraaddeed yacni markaa daahyada kacbada laga laalaadiyey mucallaqaad sida loo yidhi waa saas weeye hmm. shuruuxo kala duwan bay culammadu markaa sharxeen oo markaa waxaa weeye zawzani iyo tabriizi iyo yacni asharxu lmutawalu casrigan mid soo saaray oo laba mujallad ka dhigay iyo ashcaaro kala duwan buu leeyahy qaarkoodna toddobaday sharxayaan qaarna tobankaba waa sharxayaan iyo shuruuxa kale shuruuxda sawtigaana wax badan baa la heli karaa saan filay ibnu kasiirku wuxuu yidhaahdaa laamiyada taalib uu leeyahay sida shiikhuba soo naqlinaayo ibnu cuthaymiin kama qiima yaro mucallaqaadka bale iyadaa ka xoog badan oo ka weynaansho badan marka dee xaqeedu wuxuu ahaa in lagu daro mucallaqaadka waa shicirka marka waxa laamiyada ahi uu nebiga ku ammaanayo calayhi salaatu wasalaam laakiin isba kuma intifaacinoo dee nebigii ma raacin yacani nafcigii dhammayska tirnaa walow shafaacatu takhfiifba dee haw shafeeco qaadee yacni intifaacii dhammayska tirnaa kuma intifaacin oo wuxuu ku heli lahaa taas dee inuu nebiga rumeeyo ayuu ku heli lahaa oo nebiga marka waxaway u raaco nebigiina ma rumayna dee gaalnimu ku dhintay abu aalib fa kaana aakhira maa qaala huwa calaa millati cabdiilmutalib wa aba an yaquula laa ilaaha ila allah sida xadiiska saxiixayn kuba sheegaayo cajiib waxaa qaarkood inay yidhaahdeen abu aalib iimaamu ku dhinto waa rumeeyey nebiga calayhi asalaatu wasalaam oo mid uu qoray mu'minu quraysh quraysh muuminkeedii buu kitaab ku qoray waa cunwaanu kitaab mu'minu quraysh isagoo leh yacni saxaabadii muhaajiriinta ahaa ee fudalada ahaa yacni ma sheegaayo yacni mana sheegaayo markaa waxaa khulafaa uraashidiinkii sheegi maayo casharatu almubashariin biljanna sheegi maayo mu'minu quraysh wuxuu uga jeedaa abu taalib cunwaanka kitaabkana wuxuu ka dhigay mu'minu quraysh buu ka dhigay waa iska ayaan darra weeye abu taalib inuu markaa gaalnimo ku dhintayna dee nusuustii adilada caddaynaysa aayaddana waa ku soo degtay innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa axaadiista saxiixaynkuna waa taa tilmaamaysa tasriixinaysa waxaa soo aroortay inuu waxa weeye caliy bnu abi aalib oo abu aalib inankiisii ahaa inuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi ina cammaka shaykha daalla qad maat nebiguu ku odhanaya calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixa ah. adeerka oo odaygii lunsanaa ahaa wuu dhintay qaala idhab fawaarih orodoo markaa ciidda ku rogo aas ciidda ku qari ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma xaadirin ma maydhin uma tegin janaasadiisa ma raacin yaa idhab fawaarih kullu daalika ma samayn waxaanu u taqriiriyey hadalka uu yidhi caliy bnu abi aalib ashaykha adaalla taqriirkuna waa xuja sharciya haddiiba la odhan lahaa marka waxaway dadkani may ogayn oo iyagu may maqline hoos buu u yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah nafyiganna waa nafyu cilm ee waxbaa ka dembeeyey yadaynay sidaas ahaynoo marka waxa ay ka hadlayaanba manduuq cala milati alashyaakhi yabna akhii baa riwaayo kale ku soo aroortay oo saabita ah diintii odayaashaan ku suganahay inankii walaalkay dhalayow diintii odayaasha baan ku suganahay wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah xadiisku saasoo caddaynaya nebigu wuxuu u taqriiriyey inuu markaa daalli yahay oo haddiiba la odhan lahaa hoos buu u yidhi dee waxaa lagu ogaan lahaa soo waxi nabigu inuu ogaado ayaa dee markaa ay noqon lahayd cid kale inay ogaato nebigu aynay ogaan de ma dhici karto xaggay ka keenan iyagu ya nebiguna wuxuu u taqriiriyey inuu daalli yahay buu u taqriiriyey hadduu markuu dhimanayey ee naftu qarqarada aynay soo gaadhin dhuunta aynay soo gaadhin waa shahaadan lahaana dalaalkaasi waa ka hadhi lahaa amaa calimta anna alislaama yajubu maa qablah maaragta islaamnimadaasaa wixii horeo dhan dumin lahayd ya qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf waxaa kaloo fii saxiixi muslim ku soo aroortay in cabbaas uu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina cammaka kaana qad yaxuuduka wayansuruk fahal nafactahu bishay adeerkaa waa kuu gargaari jire waa ku daafici jire innaba wax ma tartay ya markaasaa nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam nacam huwa fii daxdaaxin min annaari walowlaa ana lakaana fi darki alasfali min annaar wa fii saxiixi muslim calaa kulli xaal butlaanka markaa qowlkaas odhanaaya iimaanbu ku dhintay baatilnimadiisu waa iska caddahay wuxuu yidhi waalqiraa'atu fi lqaamuusi lilfayraz abaadi raximahu allahu tacaala waxaa kaloo lisaanu carabka lugatulcarabka ku sugan oo bimacnaa in la akhristo ay tahay ama la taalacdo qaamuuska in la akhriyo oo farisaabadii u sugnaaday raximahu allahu tacaala ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa in la raajacaa fiican waayo haddaad akhrido dee markaa ma qabanaysid yacni markaa ma haynaysid ma qabanaysid ha yeeshee muqadimada ayaa markaa faa'iido badanoo yacni markaa qawaacid sarfiya ay ku sugan yihiin sidaas aawoodee ay u baahan tahay qaacido yani muqadimaadka in la fahmo muqadimaadkaasna in la sharxay baa jirta laakiin kharaa'ibta la soo naqliyey waxaa ka mid ah inay bacdu shanaaqida ay qaybeen qaamuuska can dahri qalbi sheekh shanqiidiya inuu ahaa filay ibnu talaamiid ayaa wuxuu yimi ashar ashar markuu yimi wuxuu ku yidhi niyow haddaa culamaa'ul azhar tihiin maxaa idinka carabiyada laydinku ictimaadaay annagana loogu ictimaadi waayo cid qaamuus qaybsan miyaa leediin markaase ma qaamuus baa la qaybi karaa ma qaamuus baa la qaybi karaa markaase anigu waa qaybsanahay markaase suuragal maaha markaasuu jarri buuri markaasay la soo baxeen qaamuuska maroo meel u soo saareen halkaa akhri markaasuu shubaa halka akhri markaasuu shubaa halkan akhri markaasuu shubaa ya ciddiyahay gureen kadib waxaa dhacday inay yidhahdaan nusqo cajiiba baa inoo timi oo aynu hellaye bal hadda kitaabka aan ka saxanno meela ay shaki kaga sugnaa halkaa maxaa akhridaan gharaa'ibta la soo naqliyey ka mid aqrab min haada waxaa la soo naqliyey bacdigood carabka inay qaybeen ya lisaanulcarab inay qaarkood qaybeen baa lasoo noqday waxaa ka sillayaa badan wadaadka ay yidhaahdeen wuu qaybay lisaanulcarabka nusqo lisaanulcarabba ma haysane ammaanaysi u yara am ammaanaysan jiray ayuu ku qaybay kulaha taasina soo kama sii badna waa iska cajaa'ib hmm. ah, saalix aala shaykh xafidahu allah wuxuu yidhi markaa mashaayikhdiisa shiikh ka mida ah isagoo ka hadlayo oo shiikh shinqiidiya oo carabiyada ka qaadan jiray ayaan waxaan weydiiyey buu yidhi inuu shinqiidi ahaa baan u malaynaya carabiga saan ku taxsiiliyaa markaasuu lisaanu carabka ku dadaal markaasuu lisaanu carab de ayaa ka baxaya markaasuu haddaana sidaa yeelayn falaa tatacanna ha isdaalin haddii kale ya calaa kulli xaal kollay kutubo badan oo dee adaba in la akhrista iyo waa keensanaysaa kutubahanna kollay markaa mutaalacada in marka waxa la taalacdo waa laga faa'idaysan karaa laakiin waxaa aad loo qabanaya waxyaalaha kollay la raajaco waxyaalaha la raajaca ayaa aad loo qabanaya fawaa'id badan oo kaleo kolle ku suganna waa jiraano waxaa laga yaabaa inuu waxyaalaha wax doora ka qaban karo hadduu markaa lisaanu carabka oo kale waa ka duwan yahay qaamuuska qaamuuska xoogaa waa kooban yahay laakiin kale waa ku macaanaynayaa yacni qaamuusku mukhtasar wey waayo markuu masalada sheego oo yidhaahdo eraygan waxaasuu la macno yahay wax shawaahida ma keenayo ashcaartii iyo waxaasoo dhan waa xadfay macnahan marka waxa weeye aad uma sii lafagurayo laakiin lisaanul carabku waxa weye waa ka waasacsan yahay yacni wuxuu keenayaa wakhtiyada qaarkood shawaahid buu keenayaa qasas buu keenayaa yacni fawaa'id kale ayaa ku sugan wa haakada min maraaxil alabi fi lfunuun saasoo kaley ahaatay marxaladaha yani dalabka ama jaranjarada markaa cilmiga lagu dalbaayo ee faniyada kala duwanay siirada waxyaalo badan baa laga qoray saynu soo sheegnay haddeerba waxaa jira haddaba nadmiya siira baa jira oo uu ka mid yahay siirada ciraaqi ay ka mid tahay waa siiro alfiye ah ciraaqi wuxuu ahaa saaxibu alfiyaad nin alfiyooyin u saaxiiba buu ahaayo shicirku dee isaga sahlan yahay oo wuxuu leeyahay alfiya fi lmustalax saa garanaysaan wuxuu leeyahay alfiya fii qariibi alqur'aan qur'aanka qariibkiisa fasiraada la fasirayo alfiyu keliyi wuxuu leeyahay alfiya fi siira waa tan hadda aynu tilmaamayna wuxuu leeyahay alfiyo iyaduna marka usuulah alfiyaba waa ka badantay alfiya waa la yska odhanayaa oo minhaajkii baydaawi ayuu marka ay ka dhigay gabay minhaajkii baydaawi minhaajka baydaawigana wuxuu ku dhisan yahay waa usuulu fiqiga shaaficiyo kiibu wuxuu ka dhigay gabay buu u rogay kun iyo saddex boqol iyo dhowr iyo lixdan beyt ayuu ka dhigay dhowaan baa la daabacay inankiisuna waa sharxay inankiisiina waa sharxay ibnulciraaqi isaguna waa sharxay sharxina waa la daabacay markaa saaxibu alfiyaat buu ahaa alfiyadiisaa siirada waa la sharxo shuruuxo kala duwan bay leedahay ahlucilmi kala duwane ay sharxeen ayay markaa leedahay ciddata shuruux bay culammadu sharxeen waxaana ka muuqata in la diraasayn jiray baa ka muuqata waliba sharxyada qaarkood waa sharax muwasaca oo ballaadhan weeye sharaxyada qaarkooda lagu sharxayo waa la daabacay qaarkood qaarna waa makhduud qaarkoodna waa makhduud qaarna waa la daabacay waxaa kaloo ka mida eh, mid shan boqoloo bayd ah oo marka uu leeyahay eh, ibnu jazari ashifa taasna waa ka mid qaar ka kooban oo ka sii yarna waa jiraan sida waxa weeye eh, boqolka bayd ee ibnu abilciz loo nisbeeyo war baa ku jira ma isagaa qoray mise cid kala qortay laakiin qoladii taabacday waxay ku daabaceen ibnu abilciz inuu leeyahay bay ku daabaceen walow si kalaba ha la arjaxiyo wa kaanuu maca daalika yaakhuduuna bijardi almutawalaat waxay ahaan jireen intaa la jirhkeeda qaar markaa qaata bijardi almutawalaat kutubta marka la dhaadheereeye waaweyn inay waxaweeye markaa ay wada maraan oo wada akhriyaan yacnii sardi ku sameeyaan akhrintiisa oo ay xagga intay kaga bilaabaan ilaa xagga kale ay uga baxayaan marka ay wadaan jardiga waxaa laga keenay marka la yidhaahdo jarada alarda yacni waxa weeye eh, ayixii baa wuxu cunay dhammaan wixii arlada korkeeda ku sugnaa oo arladii buu yani markaa murxiyey waxba kama tegin ista'sala maa calayha taasaa asal ahaan laga soo qaatay marka waxaa laga tilmaamaya dhammaan kitaabka mutawalka a waxa ku sugan in la wada maraayo oo waxba aan laga tegayn macnaha jardigu waa saas weye mislu taariikh ibni jariir sida taariikhda ibnu jariir atabari iyo wabni kasiir taariikhda markaa ibnu kasiir albidaaya walnihaaya wa tafsiirayhima iyo labada tafsiir ee labadooduba ay kale leeyihiin oo waxa weeye tafsiir ibnu jariir atabari jaamicu albayaan iyo tafsiir ibnu kasiir tafsiir alqur'aan alcadiim wa yurakisuuna cala kutubi shaykh alislaam ibni taymiyata wa tilmiidihi ibni alqayimi raximahum allah raxmat ullahi cala aljamiic waxay aad marka u tarkiisin jireen oo ugu dadaali jireen oo dul degi jireen tarkiisku waa in marka waxa weye aad loogu dadaalo loogu celceliyo calaa kutubi shaykh alislaam ibnu taymiya kutubta markaa shaykhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay iyo ardaygiisa ibnulqayim kutubtuu lahaa raximahum allahu tacaala allah u naxariista labadooda labadoodaba waxaa fiicnayd maadaama culamo kalena uu soo sheegay inuu raxmatullaahi cala aljamiic uu yidhaahdo oo uu cammimo baa sii fiicnayd laakiin labadii ugu dambeeyuu ku kaaftoomay wa kutubi a'immati dacwati wa fataawiihim iyo kutubta a'immadii iyo culammadii dacwada addacwa najdiya wa fataawiihim iyo fataawahooda iyo kutubihii ay qoreen bay aad ugu tarkiisin jireen oo ugu dadaali jireen walaa siyama muxararaatuhum fi lictiqaad waxaa shay la midii ah aanu jirin kii markaa ahaaday muxararaadkoodii ay taxriiriyeen ee ictiqaadka ku saabsanaa yacni taasi markaa waa kasii xag jirta waa kasii xag jirta laa siya aladii huwa muxararaatuhum fi lictiqaad saasuu markaa noqonaya waxa bannaan mawdican oo kale marka waxa weeye muxararaatuhum in la godo iyo in la hoos dhigaa labaduba bannaan haddii la godo waxay noqonaysaa maadu mawsuul sadrusilihina waa la qadarayaa laa siya aladii huwa muxararaatuhum baa macnuhu dhacaya waxaa kaloo bannaan in la jaro haddii la jarona waxay noqonaysaa maadu markaa inay siyaado tahay ayay noqonaysaa oo laa siya muxararaatihim ay ka dhigan tahay mawaadicda qaarkood saddex wajaa ku bannaan laakiin mawdican waxaan filayaa labadaasunba ku bannaan wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahullah ahlu cilmiga mukhtasaraadka inayna ku kaaftoomi jirin ee kutubta waaweyn mutawalaadka inay akhrisan jireen oo taalacan jireen kutubaha waaweyn marka la akhrisanayana dacalka inta lagaga bilaabo ayaa xagga kale looga baxaya inuu ardaygu marba meel la soo baxo marba meel iska taalacdo dee fawaa'iddii kitaabka ma wada helayo laakiin sida fiican ee faa'iidada kitaabka lagu wada helaya waxay noqonaysaa waa in dacalkaa lagaga bilaabo ilaa aakhirka laga gaadhayo maxaa la samaynayaa qalamu rasaas oo kalea la soo qaadanaya qalin bisil oo kale markaasaa waxaa la samaynayaa marba meeshu ku joojiyo ayuu wuxuu ku qorayaa balaqa balaqa waa siday culammadu u sheegeen amba ma sameeye laakiin waxa weye siday culammadu sheegeen baan idiin sheegayaa si waxa weeye ciddii dadaalaysa ay u samayso balaqadaa uu ku qorayaa waxay faa'iido ka leedahay inaanu meelaanu u akhrinin aanu is odhan waad akhriday oo aanu ka boodin ila waxaa dhici karta meelaha qaarkood inaysa halkan maad halkan maad halkan waad akhriday dabeedna marka waxa meel dambe u ka bilaabo bacd aanu akhriyin waxay kaloo dawo ka tahay inaanu ku noqon inuu akhriyey waxaa dhici karta meelaha qaarkood inuu is halkan miyaad akhriday mise maad akhrin deedna intaasoo safxadood inuu dib u noqdaa dhici karta marka balaqa markuu halkaa ku qoro hadhow waxa weeye meeshuuba la soo baxaya hadduu taariikhda ku darana waxa weeye waa dee ka sii faa'iido badan tahay waxaa laga yaabaa waa dambe de inuu markaysaa kitaabkii taalacdo oo uu yidhaahdo markaysaga waxaan yani kitaabkan waxaan akhriyey yani taariikhda ku qoran mawdican waxaan akhriyey labaatan sano ka hor ama soddon sano ka hor ama wax la mida waayo taarikhda yowmkii iyo bishii iyo marka waxa sanadkii baa ku yaalla laakiin qalamu rasaas lagu qoro qalamurasaasku waa bisilka kan ma saxmaya saasaa la samaynayaa ilaa lagu dhammeeyo weliba waxay culammadu sheegeen qalin iyo buug inuu soo qaataa fiican oo faa'iidadii cajabisaa inuu qoro faa'iidadii cajiibkaaydee cajabisay amaba qariib ahayd ama muhimka ahayd ayuu markaa qorayaa marka uu qoro oo buuggaa ku qoro ayuu wuxuu qorayaa kitaabkay ku taallo mujalladkay kaga taallo iyo safxadday kaga taallo hadda waxay sameeyaan dalabada markaa waxa weeye carabta qaarkood kitaab weyn buu akhrinayaa kitaabkaa weyn fawaa'id buu ka qoray yaday dad kala duwan yihiin fawaa'idka dee namadkay u raacayaan oo laga yaabo dadka qaarkood inay ka tagaan faa'iide aad u muhima faa'iide aan aad u muhim ahaynna inay dhici karto inay qoraan waxay ku xidhan tahay mustawaha taalibka iyo siduu yahay laakiin namadkay culamada ka soo gaadheen iyagoo ku soconaya waxay sameeyaan bidaaya wanihaayo keliyu akhrinaya masalan masalan bidaaya wanihaayo akhrinaya fawaa'idkii cajabiyey buu risaalo ku qoray maalinta uu dhammeeyo risaaladii waxa weye waa taabacayaa wuxuu odhanayaa dabeedna fawaa'id ama faraa'id markaysa waxa min yani min albidaayati wannihaaya ama wuxuu akhrinayaa masalan eh, aljaamic liaxkaam alqur'aan oo tafsiirka qurtubi ah min awalihi ila aakhirihi saasuu wadaya maalinta uu dhammeeyo ayuu wuxuu soo saarayaa risaalo fawaa'id iyo taraa'if iyo markaysa waxa masaa'il cajiiba oo uu kitaabka ka qoray hadda waxaan hayaa risaalo markaysa waxa mid qoray oo marka waxa waye fawaa'idkii uu ka qoray qurtubiga oo markaa risaalo aan weynayn uu ku soo saaray waa fawaa'idkii isaga cajabiyey waa namad marka waxa la isticmaalo oo jira weeye wuxuu samaynaya wakhtiyada qaarkood kitaabkii oo dhan uma wada noqon karo awqaadda qaarkood baa waxa weeye wuxuu samaynayaa ama waxyaro sugaya ama wax la mida ah, ama markaa qiraa'ada qaarkeed uu ka caajisay ayuu isha wuxuu maranayaa fawaa'idkii uu ku qortay kitaabka ayuu saa u rogayaa intuu marka waxaa qadada sugayo oo kale ayuu isha saa u marinayaa oo u rogayaa mar qofku iska yara daallan yahay markaa dabeedna saasoo kale ayuu samaynaya jardulmutawalaadka fawaa'idda ku sugan waxaa ka mid ah marba sibaa loo loo sameeyaa jardulmutawalaadka mar waxaa loo sameeyaa waagii hore dema jiri jirin hadda aalaadkan cusub ee soo baxay hadda iminka haddii waxa weeye dee aad xadiis weydo waxaa jira maktaba shaamilaa jirta waxaa jira waxa weeye nadka oo qudhiisu ku caawinaya internetka inaad isticmaasho oo markaa tilmaan aad ka qaadan karto maha ictimaad waa lilictidaadi laa lilictimaad waa la kaalmaysanayaa waa isticaano laakiin muctamadkii ma noqonayso oo waxa markaa internetka ku qoran dee markaa waxa weeye lama ictimaadayo laakiin tilmaan baad ka qaadanaysa waayo cid walba waxbay ku qortaa cid walba waxbay ku qortaa kii caalimkaaba wax ku qoraya kii mutacallimkaaba wax ku qoraya kii jaahilkaaba wax ku qoraya kii marka waxa mulxidkaaba wax ku qoraya kii mustashriqaaba wax ku qoraya yani waxa ciddu waliba waxay ku qortaa marka wax kastaad aragto marka inay internet ku qoran tahay dee iskama ictimaadi karta laakiin kitaab mucayana hadduu ku tilmaamo tilmaam baad ka qaadan kartaa dabeedna markaa kitaabkii baad raadsan kartaa si aad masaladii marka uga eegto ma jiri jirin marka waxa maktaba shaamila ah iyo maktaba waqfiya iyo waxyaalahan markaa badan ee hadda hawlfudaynta ah ee dalabada casrigan ay heleen ma jiri jirin hadduu u baahdo marka waxabay masalan xadiis inuu ka baadho musnadka imaam axmed waa inuu dhammaantii jardi ku sameeyaa min awwalihi ila aakhirihi ya adamarta siday culammadu u raajici jireen saasay ahay masale nin baa casrigan cusub soo baxay intaan waxyaalahani soo bixin yacnii internetku waagii horeba waa jiray laakiin waxa uu ahaa maxjuuzo dee waxa weeye ciidamada gaaladiiya baa isticmaali jireen laakiin wakhtigay dadka u soo daayeen waa berdhowey way dadka u fasaxeen oo u daayeen waxayna u egtahay wax ka horumarsan inay heleen dabeedna markaa waxawaye tan ay iska sii daayeen nin baa wuxuu yidhi musnadka imaam axmed waxaa ku jirtaa ziyaadaad badan oo iskaga darsaday qaiicii zawaa'id badan baa ku jirta waan imaam axmedna qorin inankiisuna qorin ziyaadaat lqatiici baa jirta marka waxa weeye ziyaadaadkaasina weliba waa fara badan yihiin saas aawadeed maadaama ziyaadaadkii iyo kuwa kalena aan la kala garanayn lama ictimaadi karo arrinkaasi markuu soo baxay asheekh ibnu baaz wuxuu war u diray maxamed naasirdiin albani raxmat ullaahi calayhima wuxuu uhi warka noocaasee markaa ninkaasi sheegay bal hadda xaqiiqadiisa ka soo jawaabi sheikhii wuxuu sameeyey kitaabkii markaa inuu diraaseeyey min awalihi ilaa aakhirihi isagoo xadiis kasta diraasaynaya yaa soo weriyey ilaa uu mashruucii dhammeeyey min awwalihi ilaa aakhirihi haddana kitaabka marka waxaa musnadka imaam axmed inta tabacaadku hadda ay taabiceen dee waa soddon kun oo xadiis in ku dhow dabacaadkii hore toddobiyo labaatan kun iyo marka waxaweeye dheeraad ayay ahayd dabcadii risaala saasay ahayd dabcad ka dambaysa hadda waxaa la sheegayaa inay markaa siddeed iyo labaatan iyo adigu wax ay soo heshay inintaa tahay awaakhira xayaatihi albaani waxaa u caddaatay marka waxaweeye bacdu axaadiis oo culamo siqaad oo xufaadi u nisbeeyeen in markaa matbuuca aynay ku jirin saas aawadeed silsilada wuxuu ku qoray musnadka daabacani nuqsaan baa ku suganoo waxbaa ka maqan maadaama culamo xufaad oo siqaad oo mutacadida ahi axaadiis ay u nisbeeyeen uu ka waayey waxay noqonaysaa inay markaa wax ka muqan tahay dabcadii hore qadiimka ahaydna qaarkood markay daabaceen waxaan filaya risaalada lafteeda maxay yidhahdeen boqol iyo konton xadiis baanu hellaan ku jirin kii hore iyagana waxaweyn hadda waxaa la tilmaamay yacni marka axaadiis xoogaaya oo aynay markaa ku jirin dabcadoodii in markaa dabco kaloo ka dambaysay la helay wahaakada waxaynu u jeednaa diraasada xadiiska la diraasaynaayo marka waxa weeye musnadka min awalihi ila aakhirihi hal xadiis laga baadhayo ya juhdi intee leeg baa ku baxaya waa cajiib marba xadiis waxaa loo nisbeeyey taariikhu dimashqa weliba taariikhu dimashqa waagaa matbuuc may ahayno makhtuut bay ahayd sheekh albaani wuxuu sameeyey inuu waxa weeye taariikhu dimashqa oo makhtuut ah farguri ku qoran qalin ya inuu markaa waxba raajaco saa u akhriyo mujalladaadkiisii marba mujallad marba mujallad marba mujallad marba mujallad ilaa uu xadiiskii markii dambe helay dabayaaqadii noloshiisa ayaa waxaa loo sheegay inaan inuu ku hayo jihaaz taariikhu dimashqa waa markii waxa weeye eh, awqaaddii ugu dambaysay sheikha markaasaa dabeedna markaa waxa weeye wuxuu u diray ardaydiisa mid ka mid ah markaasuu ya bal soo weydii markaa inay kaa uu ka heliyo markaasaa jawaabtii uu soo jawaabaan markaasuu armuniyow karaahaysanayaa weydiinta aan wax weydiinaayo markaasaa maayashuqaa ku farxayaaba axaadiista qaarkood yacni waxay ugu soo jawaaba waqti aad u yar markaasuu haddaan haysan lahaa waagii hore cimrigayga badh baa ii dhaqaaloobi lahaa cimrigayga kala badhow badh baa ii dhaqaaloobi lahaa calaa kulli xaal waxaynu u jeednaa kutubta waaweyn ee mutawalaadka ah taariikhu dimashqa waxaa la daabacaan filayaa isagoo siddeed iyo kontan mujallad ah sideed iyo konton mujallad inan baa wuxuu ihi maktabadu yaallaanu soo gallay inay suuriya ahayd baan u malanaya meeshu sheegaayo maktabaddii markaannu soo gallay baanu weydiinnay qiimihiisa markaasa le waa kun dollar annagoo taagan baa gabadhaan xijaabnayn baa markaa timi oo lacagtii dhigtay deedna iibsatay buui ya waa yaabnay buui marka jardiga waxyaalaha looga jeedo waxaa ka mida ah in mas'alo ama xadiis laga soo saaro kitaabkaa weyn waa ka mid kow mar waxaa dhici karta kitaabkao dhan inaan la wada raajacayn oo jardi lagu samaynayn baab ama fasal ama kitaab ka mida ama cutub ka mida in jardiga lagu samaynaayo masalan kitaab weyn ayaa waxaa la raajacayaa masalan kitaab salaa intaasaa jardi lagu samaynaya wahaakada marna kitaabkao dhan baa lagu samaynaya marna waxaa dhici karta aksara min kitaabin in lagu samaynayo hadda imka sheikhulalbaani mar waxa dhacday raximahullah wuxuu ihi isha ay xanuuntay isha midig dhakhtarkii baa igu yidhi dawadaa qaado mudabil bil ah waxba akhriyo qira'ada jooji ayaama markaan joogay buuri ayaan idhi waar ma joogi karaysa maxaad samaysaa hiwaayadiisu waa cilmi iyo markaa akhrin iyo qoraal yaa mm. markaasuu idhi markaa nin baan u yeedhay waxaan ku idhi kitaabkan makhduudka i naskhi lacag baan ku siinayaa lacagtii baa kula heshiiyey yacnii ka guuri makhduudka yacni markaa qoraal markaa yacni ku qor waxaa laga yaabaa teeb iyo wax la mid ah inuu ku qoray ninkii baa werigu soo celiyey buu yidhi markaasuu yidhi marka kitaabka makhduudka ah risaaladan xaashi baa ka maqan markaasaan ku uhi inta kale qor buui intii kaleu qora markay ishii ladnaataan waxaan doonaya xaashi makhduud ah oo maktaba daahiriya makhduudaadkeeda inuu ka dhex baadho intay laagtay maktaba daahiriya oo maktaba cimlaaqa weyn makhduudaadkeedu aalaaf ay yihiin kumanyaal kitaab baa yaalla oo makhduud wada ah ofar ama qalin ku qoran haddama aragta hal xaashi buu doonayaa inuu ka dhex baadho waa hima caaliya himma cajiiba waxaa la yidhaha qisat alwaraqati adaa'ica qisat lwaraqati adaa'ica la yidhahdaa warqadii luntay qisadeedii waa qiso cajiiba wuxu uhi maktaba daahiriya makhduudaadkeedii baan kaga bilaabay dacalka yacni waxa weeye qayb kasta xaashi xaashi buu u baadhayaa dabeedna wuxuu doonayaa warqaddii inuu ka dhex helo ka dhinnayd kitaabkaas ya markaasaan waxaan is idhi buu idhi war niyow eh, dee ah isaga dhaafine bal wixii axaadiisa aad ka heshana makhduudaadka aad ka heshana qor markaasaan dabeedna wixii axaadiis aan ka helana waa qoraa makhduud kasta waa taalacanayaa xashiyihiisa markaysaa warqad warqad buu u eegayaa axaadiista marka aan ka helana waxa weeye waan qoraa buuri alaafu lmakhduudaat saa ku maray ilaa warqaddii markii dambe waa ka dhexelay waa cajiib warqaddii markii dambe waa ka dhexray waa juhdi jahiid waa qiso aad u cajiiba marka jardigaa wuxuu u samaynaya weliba makhduudaadka akhrintoodu waa ka dhib badan tahay kutubta matbuuca waayo dee way isku dul qoran yihiin dadka qorayaa isku far maaha qaar baa waxa weeye markaa fartoodu fiicantoo wanaagsan tahay qaar baa khadkoodu xun yahay qaar baa xaashidu ku yar tahayoo dabaad markaysagaa shax baad mooddaa qaarba gees bay u jeedaan hadalkii hore markuu qoro in kale xagga saruu kaga qorayaa in kale xaggan buu kaga qorayaa yacni geesaha ayaa saa wax oga yaaliin haddama arta qaarba gees u jeedaan in xaggan u jeedo in xaggaas u jeedo in xaggan u jeedo yacani waxaway qaarba nooc xashidaa la saxeexayaa waxaasaa la akrinayaa waxaweye dhib weeye marka akhrinta la akhrinayo ya haddana waxaweye jardi baa lagu sameynayey xaashidaa luntaa laga dhex baadhiyey marka waxa weye calaa kulli xaal waxyaalaha hadda markaa jardulmutawalaadka hadda caawinaya waxaa ka mid a ah hadda qiraa'adan mashaayikhda lagu dul akhriyo kutubta waaweyn waxaa jira wakhtiyada qaarkood in bacdu almashaayikh alkibaar markaa la sameeyo qiraa'a sardiyo lagu dul akhrinayo dadna ay dhegaysanayaan qofna akhrinaya fii bacdi alaxyaan tacliiqiya meelmeela la yaro tacliiqiya waqtiyada qaarkoodna wax tacliiqa ma leh ee nudqiga iyo dabdigunbaa la saxayaa bis innaba wax tacliiqa ma leh maxaa laga faa'iidayaa waxaa laga faa'iidayaa yacni waxa weeye qiraa'ada kitaabkii carabka la wada marinayo dadka kalena ay wada dhegaysanayaan waxaa dhici karta dee axaadiisii ashyaa aanu ogayn markii hore marka ama aanu maqal ama aanu arkin inuu ka dhex helo ya waxaa kaloo markaa faa'iidada ka mida dabdiga waxaa dhici karta meelaha qaarkood oo mushkila markaysaga inuu yahay dabdiga saxan waa sidaas oo dabdigii saxo ama asmaa ha noqoto ama alfaadda qaarkood ha noqoto ama wax la mide eh hade wakhtiyada qaarkood baa kutubihii waa inoo iman doontaaye yacni markaa waxa qoranin markaa laga yaaba akhtaa inay ku jiraan waa yahay waxaa kaloo ka mid a ah ijaazada markaa la bixinaya ee markaa mashaayikhda uu ka qaadanayo iyadana nooc faa'iida ayaa ugu sugan wuxuu yidhi wahaakada kaanat alawqaatu caamiratan fi alab saasay wakhtiyadu waxay ahaan jireen qaar ku camiran ee talabka cilmiga la doonayo kutubta markaa gaarka uu sheegay uu yidhi waxa weeyaan kutubta ibnu taymiya ibnuqayimna si gaaray u tarkiisin jireen oo ugu dadaali jireenna waa muhim waayo culammadaasi waxa weeye waxaa lagu yaqaanaa tajarud iyo insaaf baa lagu yaqaanaa yacni itibaac daliilka la raacayana aad bay ugu dadaalaan macsuum ma aha oo waxa weeye ka hayrihi min ahli cilmi yukhti'uun wa yusiibuun laakiin marka waxa weeye yacnii fawaa'id badan baa ku sugan kutubtooda waayo tacliilka iyo daliilka ayay aad marka waxa ugu dadaalayaan masaa'ishana waxa weyaan yacnii balballaadhinta ay balballaarinayaan aad bay ugu dadaalayaan bidcana aad bay u radiyaan bidcooyinkana aad iyo aad bay u radiyaan marka waxa weeye yacni fawaa'id markaa dheeraada ayay ka leeyihiin kutubta marka muta'akhiriinta marka ay ka leeyihiin wuxuu odhanayaa ibnu cuthaymiin sheikha yagii cabdiraxmaan ibnu naasir assacdi wuxuu nugu boorin jiray kutubta shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnuqayim inaan kutubtooda akhrinno ayuu nugu boorin jiray ya yaxusunaa cala qiraa'ati kutubi shaykh lislaam ibnu taymiyata wa tilmiidihi ibnuqayim raximahum allahu tacaala lianna fiiha min altaxqiiqi waltaxriiri waltaqciidi maa laa yuujadu fii hayriha waayo waxaa ku sugan xagga markaa xaqiijinta masaa'isha la xaqiijinayo adalaa'isha lagu dhisaayo taxqiiqu shay wa ihbaatuhu bidaliil haddii la shayga waa la taxqiijinaya waxaa loo jeedaa daliilkiisaa lagu sugaya iyo taxriirka markaa masalada la taxriirinaayo oo sida marka waxaweye ay ku saxan tahay loo sheegaayo iyo qaacidaynta la qaacidaynaayo waxaa ku sugan waxaan meel kale aan kutubo kale ku sugnayn wa wa anta taqra'u anna kalaamahumaa yanbucu min alqalbi waxaad dareemaysaa adigoo akhrinaya hadalkooda inuu hadalkoodu qalbiga ka soo baxayo walihada yu'asiru fii ziyaadati aliimaan waa jiraan culamo kale oo de markaa sidaasoo yani markaa qalbiga eh, hadalkoodu qalbiga ka soo baxaya waa badan yihiin laakiin waxaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal yacni sida markaa masaa'isha ay u balballaadhinayeen ee u taxqiijinayeen kutubta markaa muta'akhiriinta in aad iyo aad ay mutamayis uga yihiin yacni markaa sida itibaaca ay yacni markaa u boorrinayaan sida markaa daliilka ay ugu sugayaan sida masaa'isha u taxqiijinayaan sida waxa weeye markaa eh, bidaca iyo dalaalaadka ay u radinayaan wahaa kada wa kutubi a'immati dacwati wa fataawiihim yadana waxay anfac ku tahay xagga marka wixii ku saabsan yani ictiqaadka iyo manhajka ya oo ashyaada marka umuuraha marka ictiqaadiga ah khaasatan markaysaga tawxiidka iyo marka laga hadlaayo yani aad iyo aad bay masaa'ishaas yani uga hadleen a'immatu dacwana waxaa loo jeedaa maxamed bin cabdilwahaab iyo markaa inamadiisii iyo ardaydiisii iyo kuwii cilmiga ka sii qaatay ilaa culammada markaysa marka hadda jooga mucaasiriinta ah ee markaa faraca ka ah yani dacwada ah addacwana waxaa loo jeedaa dacwadii asheekh maxamed bin cabdilwahaab ee tawxiidka iyo sunnada ku baaqaysay ayuu tilmaamaya uga jeeda iyo fataawahooda cabdiraxmaan bin naasir asacdi laftiisu aad buu u duldegay kutubtaas ibnu taymiya ibnu qayim wax badan buu ka akhriyey saas aawadeed buu khalaasooyin kala soo baxay kutubtaas waxaa jirta risaalo uu qoray oo waxa weeye marka uu sheegaayo kun qaacido iyo daabit iyo asal oo kutubta shaykhulislaam ibnu taymiya iyo tilmiiduhu ibnulqayim kutubtooda uu kala soo baxay dabeedna wuxuu ku taabacay mujallad ayuu ku taabacay waa matbuuc fi mujallad ya waa waxa weeye qawaacidda ama usuusha ama dawaabidda yani markaa ahay ee uu marka kutubahaas uu yani marka waxa weyaan yani dhex maaxay ee ibnu taymiya qayim leeyihiin uu khulaaso ahaan kala soo baxay marka kun mas'alo oo ama asala ama qaacidaha ama daabit ah yacni waxa weeye ou ibnu taymiya ibnu qayim ka soo naqlinaayo kutubahooda kala duwan ayuu risaalada ku kulminaya yacni waa tarqiiminaya kow laba ilaa uu saa u waday waxaa la yidhahdaa ariiqu alwusuuli ila alcilmi alma'muul bimacrifati alqawaacidi waldawaabiti walusuul ariiqu lwusuuli ila alcilmi alma'muul bimacrifati alqawaacidi waldawaabiti walusuul wa haakada kaanat ilawqaatu caamiratan fi alab saasay waxay ahaan jiray waqtiyadu mid ku camiran dalabka cilmiga la doonaayo yacni ka buuxda waa majaalis alcilmi iyo fadhiyada cilmiga fa bacda salaati alfajri ila irtifaaci adduxa yacni salaadda subax dabadeed ilaa barqadu intay dheeraanayso gudaheeda yacni waxuu ahaa mid ku camiran cilmigii waxbaa la dhigayay uma takuunu alqayluulatu qubayla salaati duhri qayluladu waxay ahaan jirtay salaada duhur ka hor ogaa khilaaf baa ku jira qayluulada wakhtigeedu ma bacda duhri baa mise waa qabla duhri ya waxay culamada qaarkood ay maraan inay tahay qabla duhri qubayla duhri inay tahay wakhtiga duhurka ka hor in wakhtigaasi qayluulada noqonayso waana sida xadiiska ka muuqata ma kunna naqiilu walaa nataqadda fii yowmi aljumucati ilaa bacda aljumuca miyuu ahaa aw kama qaal yacni qayluulo iyo markaa maanu samayn jirin yacni cunto markaa e, cunto inaan cunno toonna maalinta jumcada e, jumcada dabadeed mooyaane ka hor maanu samayn jirin takhsiiska maalintaa lagu gaar yeelayo waxaa laga fahmayaa maalmaha kale inay ka duwanaayeen waayo maalmaha kaleba hadday sidaa ahaan lahaayeen takhsiiska maalinta lagu gaar yeelaya macnama yeesheen faa'iide gaari kuma jirta uma takuunu qaylulatu qubayla salaati duhri wa fii acqaabi jamiici salawaati alkhamsi tucqadu duruus yacnii salaadaha faralka ah ee shanta ah dabadooda dhammaantood darsiyaa la gunti jiray yacnii xalqad baa jiri jirtay salaad kasta dabadeeda shanta salaadood baa hadday tahay bacda asubxi bacda alduhri bacda alcasri bacda almaqhribi bacda alcishaa wa kaanuu fii adabin jammin wa taqdiirin waxay ku sugnaayeen aadaab fara badan yani aadaab weyn oo fara badan waxaa loo jeeda aadaab wanaagsan waa sida khuluq cadiim oo kale wa taqdiirin iyo qadarin bay ku sugnaayeen bicizati nafsin nafta cizadeeda xaalay ku dheehan yihiin oo waxa weeye aynay markaa isdullaynayn min adarafayni labada dacalba labada dacal waxaa loo jeedaa xagga markaa cidda cilmiga dhigaysa iyo cidda dhiganaysa labadaba yani dadka qaarkood waxay sameeyaan in waxa weeye isdulleeyo oo tadallul sameeyo yatadalla lishaykhihi suufiyadoo kale waa isu dullaynayaa kaannahu yakhdacu lahu waxaad moodaa inuu u khuduucaayo oo isu dullaynayoo kale ya yacni markaa tadallulka noocaasoo kale ah yacni markaa lalama iman jirin laakiin qadarinti iyo aadaabtu waa jirta calaa manhaji salafi manhajka salafka xaalay ku sugan yihin ama ku soconayaan raximahum allahu tacaala walidaa adrakuu wa saara minhum fii cidaadi ala'immati fi lcilmi jamcun ghafiir sidaas daraaddeed bay cilmigii u gaadheen oo u haleeleen wa saara minhum waxaa ka mid noqday fii cidaadi ala'immati tiradii a'immada waxaa ka mid noqday oo ku tirsamay imaamyaalkii filcilmi cilmiga imaamka ku ahaa jamcun ghafiir jamac fara badan walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yacni dariiqa marka waxa weeye toosan qofku hadduu raaco ya yacni waxa weeye dee waa gaadhayaa man jadda wajad kii dadaalaa waa helaa kii dadaala waa helaa waxaana dee loo baahan yay ilahay in la isticaanaysto la kaalmaystaa loo baahan kaalmada ilahay la kaalmaysanaayo iyo baryada ilahay la baryaayo waa in lagu dadaalaa aad iyo aad loo farabadsadaa baryada ilahay la baryaayo nebi maxamedoo loo waxyoonayo ayaa u baahnaa inuu ilaahay baryo wa qur rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhahdaa rabbigayow cilmi ii kordhi yaa imise goor baad ducadaa ku ducaysatay kam dacawta bi hada adducaa yaa haddii layna weydiiyo mid mid laynoo weydiiyo talo inuusan sheegi lahayn waxaa laga yaabaa qaar inay ku ducaysanba yaa cilmigu maaha marka waxa weeye wuxuu qofku awooddiisuun isagu ictimaadaye kaalmada ilaahay baa ugu horraysa waa nuuru ilaahay bixiyo nuuru ilaahay bixiyo oo qalbiga geliyo weeye marka ariiqa marka waxa weeyaan yacni toosane cilmiga lagu helayaana waa taas weyi fahal min cawdatin ilaa saalati alab ma jirtaa noqod loo noqonayo dalabkii cilmiga la doonayo ee asalka ahaa fii diraasati mukhtasaraat mutuunta mukhtasarka ah in la diraaseeyoo la barto almuctamadati ee la ictimaadayo la cuskanayo la cala almudakiraat mudakiraadka yarar markaa waxa weeye asaatidadu marka ay ururiyeen aan lagu kaaftoomayn ya ee mukhtasaraadkii culammadu allifeen yacni loo noqonayo mukhtasaraadkaasna weliba yihiin muctamada ya qaar la ictimaado ay yihiin maxay mudakiraadka kaga duwanyahin mudakiraadka waa ka asalsan yihiin waayo culamo raasikhiina qortay oo cilmigan ay wax ka qorayaan raasikh ku ah ya cibaaraadkoodu daqiiq yihiin ahlucilmiga qaarkood markay waxyaalaha qaar sheegayaan waxay ku leeyihin iminka markuu ibnu subki uu jamcu jawaamica uu alifay wuxuu odhanayaa ikhtasartuhu min zuhaa'i mi'ati musannaf waxaa ka soo ikhtisaariyey boqol kitaabo usuul ah ya qadarkoodaan ka soo yani ikhtisaariyo ka soo kooban inta aanu ikhtisaariyana lagama sii ikhtisaarin karo fawaa'iddoo qaar lumaan mooyaane ya iyadoo faa'iidadaasi wada joogto lama sii ikhtisaarin karo fa inna taxta kulli darratin durra ya waayo darradii kaste ee ka mida kitaabka quraanjada inta la egee kitaabka ka mida ya xabad luula hoos taalla haddamaaragta marka mukhtasaraadkii waa mukhtasaraad rasiina weeye oo muctamad ah oo muxarar ah yacni weeye mudakiraadkan dee lama quwo ahoo lama mataana marka mukhtasaraadka muctamadka ma loo noqonaya barashadeedii asaalatu talab waa saase wa fii xifdiha iyo qaybistii la qaybaayey ma loo noqonayaa korka laga qabanaya mukhtasarka lalictimaadi cala alfahmi fahmka keliya aan la cuskanayn yani laa filictimaadi bay markaa noqonaysaa cala alfahmi fahmka keliya aan la cuskanayn faxasbu oo keli ah aan isaga lagu kaaftoomay xataa daaca tullaabu ilaa ardaydii lumeen oo falaa xifda walaa fahma xifdina ma jiro qaybisi ma jirto fahanna ma jiro marka hore wuxuu isku hadlaynayaa fahamka oo xifdigii waa iska daynayaa eh, markii horeba xifdiga isagaa iska daayey fahamkii laftiisuna marka dambe waxa weeye waa qarsoomaya wixii waa ilaawaya intaad mas'ale intaad fahantay markii dambe isdii dib u raajac dabeedna markaa waxa weeye eh, markii dambe aad fahmi weydayba markuu macallinku sheegayo ama shiikhu sheegaayo way kula fududoo waad fahanto waxaad leedahay waad garata ya markii dambe laakiin wakhti ka soo wareegay waxay noqotay inaad markaa mas'aladii aanad fahmaynba war talow siday ahayd talow sidee loo shaxay markiisu adigii fahmay fahamkiina dibbuu ka luma fahamkiina dibbuu ka luma wuxuu odhanayaa ibnu cuthaymiin faalxifdu huwa alaslu facilmun bilaa xifdin yazuulu sariican xifdiga ayaa asal ah cilmi xifdi ka marannaa si degdeguu u tegayaa wa kaanuu yakhdacuunana lamma kunna fi talab wayna khiyaamayn jireen waana dhakri jireen buu yidhi markaannu talabka ku jirnay biqowlihim laa tutcib nafsaka bixifdi ilmatni waxay nagu dhakri jireen naftaada ha ku daalinin qaybistaad matniga qaybayso calayka bilfahmi fahamka laazim alfahma alfahma fahamka fahamka qaado fahamka la kaalay saasay nagu odhan jireen laakiin waxay ahayd qalad laakinana wajadna annana lam naxfad shayan ila maa kaana cindana min xifdin saabiq waxaanu laakiin ogaanay waxaannu hore u qaybnay mooyaane wax dambe maanu qaybin ilaahayna wuxuu nagu anfacay intii aannu qaybnay ee mutuuna ayuu ilaahay nagu anfacay fanafacana allahu tacala bima xafidna min almutuun walowlaa ana allaha nafacana bidalika ladaaca calayna cilmun kasiir haddaan ilaahay taa nagu anfici lahayn intaa aannu qaybnay cilmi badan baa naga lumi lahaa cilmi badan ayaa naga lumi lahaa sheekhu wuxuu marka waxa weeye qaybsanaa qur'aanka xifdi mutqana ayuu qaybsanaa ibnu cuaymiin waxaa kaloo uu qaybay buluuqulmaraamkana waa qaybay mutuunta qaarkoodna waa qaybay mutuunta qaarkoodna waa qaybay waa yahay walowlaa ana allaha nafacna bidalika ladaaca calayna cilmun kasiir falaa takhtara biman yaquulu lfahma taa ku kaaftoomi walihada haulaai ducaatu ila alfahmi low sa'altahum aw naaqashtahum lawajadtahum ducafaa'a fi lcilmi laysa cindahum ila cilmun daxlun ya kuwaa ku baaqaaya in markaa waxa la fahmo oo qaybista la yska daayo oo weliba markaasay fool xumaynoo leeyihiin waa nuskhaduunbaad maktabaddii ku soo kordhisay dee waxba kale maad kordhin nuskhad cusub baad keentay kitaab cusub oo maxay ah laabtaada inaad ku qaybsan tahay nuskhad bay ka dhigan tahay ya dee mar walba marka waxa weeye kitaabka iyo maktabadda lama joogtid waxaad qaybsantahay laabtaadu ku jiraa laysa bicilmin maa xawa alqimatru malcilmu ilaa maa xawaahu sadru ya annu markii aanu dalabka ku jirnay oo cidna irshaadisa maannu helin oo xifdiga nugu irshaadisaa markaa saas aawadeed waxaa markaa ay noqotay inaanaan markaa waxaweye qaybista kuma dadaalinba taasna waxaa yani markaa ka yimi nuqsaan fara badan baa ka yimid nuqsaan fara badan baa ka timi iminka intaa sinu talab jirtaan sinu talab intaa ku jirtaan shuqulladu idinku yar yihiin ya aad uga faa'iidaysta fursaddoo qaybista badiya waxaad qaybto oo yaraan ku qaybto baad markaa adoo weynna ku anfacaya waxa qaybtana waa inaad raajacdaa waddaa inaad dayacdo maaha dadka qaarkood waxa dhacday inay xataa qaybeen yacni waxa weeye buluuq maraamkay kor ka qabteen kadib waa dayaceen waxay dhahen waa shuqli badan yaho mar walba in la raajaco u baahanaya oo waxaa soo juhdiya haddaad geliso markii horeba korkaa ka qaybtay muraajacada maad raajacdi ya inaad qaybtiyo inaad raajacdo kee sahlan inaad raajacdaa sahlan ya inaad raajacdo ayaa markaa sahlan markaa dee waxa weeye walaa takunuu kalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaasa wuxuu yidhi wa fii khuluwi talqiini min alzaqali walshawaa'ibi walkadari sayrun cala minhaaji salaf waxaa ku sugan war maanta sheekadan badiyo dee wax badan ma dhigin ya laakiin dhallinyadu sheekada jecesha ya dhallinyadu sheekada jecesha baaraka allah fiikum wa fii khuluwi talqiini talqiintu markaa inay ka madhnaato cilmiga qofka loo laqimayo min yacnii qishka inay ka madhnaato azzaqal qishkaa la yidhahdaa waxaa loo jeedaa uun qaladka inay ka madhnaato waxyaalaha masalada saxda aan ahayn ee qaladka noqonaya sida khata oo kale iyo washawaa'ibi baraxyada inay ka madhnaato aan cilmigii saafiga ahayn iyo walkadari dhooqada inay ka madhnaato tacaabiru isagu cabbiraayo wuxuu uga jeedaa un yacni waxaweye talqiintu inay ka madhnaato yacni wax qalad ah ama waxa weeye markaa xagga lafdiga in lagu dhawaaqo la qaldaayo ama xagga macnaheedaba markaa la qaldayo taasuu markaa umuuraha ku matelayaay waxaa ku sugan sayrun cala minhaaji salaf yacnii socod lagu soconayo ariiqii salafka lagu soconayo ayaa ku sugan wallahu almustacaan allah baan alla kaalmaysanayaa waan eh, kaalmaysanaynaa wa qaala alxaafidu cuhmaan ibnu kharazaada yacni wuxuu markaa yidhi xaafidkii cuhmaan ibnu kharazaad la odhan jiray waxau yidhi oo almutawafa sanata itnayni wa amaaniina wa mi'atayn hijiriy laba boqol iyo labiyo siddeetanka hijiriga ayuu dhintay raximah ullah wuxuu yidhi yaxtaaju saaxibu alxadiisi ilaa khamsin wuxuu yidhi wuxuu u baahan yahay ninka xadiiska u saaxiibka ahoo xadiiska doonaya inuu bartaa shan umuurood buu u baahan yahay shan arrin fa in cudimat waaxidatun fahiya naqsun mid ka mida ah haddii la waayo waa nuqsaan yaxtaaju ilaa caqlin jayid wuxuu u baahan yahay caqli wanaagsan inuu caqli wanaagsan leeyahay ayuu u baahan yahay wadiinin diinna waa u baahan yahay yani tadayun fiican inuu leeyahay diinka waxaa loo jeedaa tadayunka qofku diinkii uu ku camal falayo oo uu markaa ku dhaqmayo wa dabdin wuxuu u baahan yahay qabasho uu cilmigii qabanayo oo dabdinayo oo axaadiistii kale uu dabdinayo dabdiga waatayan waa dabdu sadrin iyo dabdu yani markaa waxaweeye kitaab markaa sadriga inuu usii jeedo ayaa laga yaabaa wa xadaaqatin bisinaaca wuxuu u baahan yahay xariifnimo farsamadan uu xariif ku yahay farsamada wuxuu uga jeedaa cilmulxadiidka inuu xariif ku noqdo u baahan yahy maca amaanatin tucrafu minhu lala qabo ammaano lagu aqoonsado inuu ammaano leeyahay shantaa umurood buu baahan yahy caqli wanaagsan inuu leeyahay haddii maskaxdiisu marka hore iyo caqligiisu marka hore aanu fiicnayn oo dee balaadada iyo waxyaalahaasi marka ay dee ku badan yihiin oo marka waxa weeye caqligiisii aanu ahayn mid jayida marka aanu ahayn hadduu yacni sidaa yahay dee inuu markaa maqaam cilmiga ka gaadho waxa weye waa ku adkaanaysa inuu caqli fiican leeyahy tadayun fiicanna waa inuu leeyaho diinkii ku camalfalayo ku dhaqmayo ya oo dee camalfalkii uu ku camalfalayay baa tadayunka laga tilmaamaya ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu diinka waxaa loo jeedaa tadayunkiisaa loo jeedaa tadayunkiisa ayaa loo jeedaa hmm. shakhsi walow muslimi diinka islaamka waa ka raalli haddana qofkii oo muslima waxaa la yidhi ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu ay tadayunahu camalfalka uu diinka ku camalfalayo ku dhegan yahay oo uu ku dhaqmayo yacnii camalkiisi iyo ficilkiisii aa ka raalli tihiin tadayunkiisa qultu ayidahabiyu waxaan idhi buu yidhi dabeedna wuu fasiro wuxuu yidhi ayidahabiyu ka odhanaya waa dahabi waa si aan loo moodin inuu odhanaayo bakri abu zayd marka addhabiyu bana la odhanaya Mm. waayo mufasirku mufasarka ayuu markaa taabic u yahay attaabicu taabic ya sida qaacidada fiqiguba sheegayso ila cilmigu waa isku xidhxidhan yihin ya marka waxa weeye taabicu matbuucu raacayaa mufasirku mufasarka ayuu xagga icraabta ka raacayaa ay dahabiyu alamaanatu juzun min addiin amaanadu waa jus diinta ka mid a yacnii diinkii buu soo sheegay haddana ammaanuu keenay iyaduna waa qayb ka mid ah diinkii liahamiyatiha muhimmadday leedahay wa bilmunaasaba liahmiyatiha ha odhan hada ha reebi waa liahamiyatiha ya yacni muhimmadda ay leedahay ee weyn daraaddeed ayaa gaar loo xuso oo gaar loogu sheegay marar badanna waa dhacdaa saasi ya yacni marka marar badan taasi waa dhacdaa oo iminka marka leeyahay camalka saalixa waxaa loo shartiyaa maxay alikhlaas walmutaabaca soo maaha mutaabacat rasuul sala allahu aleyh wasalam ikhlaasku mutaabacatu rasuulku ka mid yahay oo rasuulka waxaa lagu raacayaa dee daahiran wa baatinan waa in laga raaca marka ikhlaaskaa ugu horeeya hadda maxaa shardi gaara looga dhigay muhimmadda uu muhimka yahay daraaddeed baa gaar loo saaro gaar loogu sheegaye waxa nebiga lagu raacayo ikhlaaska waa ugu horeeya wadabtu daakhilun fi lxidqi dabdiguna wuxuu gelayaa fi lxidqi xariifnimada ayuu guda gelayaa faaladii yaxtaaju ilayhi alxaafidu an yakuuna taqiyan dakiyan naxwiyan lugawiyan zakiyan xayiyan wuxuu yidhi kuu u baahan yahay xaafidku ninkii xadiiska marka waxaa xaafidka ku noqonayay wuxuu u baahan yahay inuu noqdo taqiyan waa inuu taqi noqdaa dakiyan mid waxa weeye fiiro badan oo maskax badanna waa inuu noqdaa naxwiyan mid markaa naxwaha yaqaano naxwaha loo nisbeeyeyna waa inu noqdaa luqawiyan mid luqada yaqaano luqada loo nisbeeyeyna waa inu noqdaa zakiyan mid waxa weeye yacni markaa tahiran oo wanaagsanna waa inu noqdaa oo zakaa uu ku sugan yahay xayiyan yaada wuu shaday laakiin khata bay nuskhada ugu dhacday waa xayiyan waa markaa mushaddad maaha xayiyan waa biduuni tashdiid oo marka la yidhaahdo eh, xayiyun xayiyan yani markaa wax nisbiya kuma jiraan yani waxa weeye eh, mid xishood badan waa inuu yahay oo xishooda xishood ku sifaysan waa inuu yahay mid xishood ku sifaysan waa yahay in allaha xayiyun kariimun xayiyun maaha eh, salafiyan mid salafka loo nisbeeyo salafkii raacaya waa inuu yahay yakfiiha an yaktuba biyadayhi mi'atay mujallad waxaa ku filan gacmihiisa inuu ku qoro laba boqol oo mujallad laba boqol oo mujallad inuu gacantiisa ku qoro labadiisa gacmood ku qoro baa ku filan kole caadatan dee midigtaa wax lagu qoraa laakiin maadaama ta kale taageerayso dee lagu qabsanaayo kaannahu inuu labadaba ku qorayo dee waxayna tahay asalku in midigta lagu qoro hmm. waa yahay wa yuxasil min addawaawiin almuctabarati hamsa mi'ati mujallad wuxuuna marka taxsiilinayaa uu markaa waxa weeye yacni miduu marka haysto ka yeelayaa dawaawiinta markaa la ictibaariyo la tixgeliyo shan boqol oo marka waxa weeye mujallad wa anlaa yaftura min talabi alcilmi ila almamaat iyo inaanu markaa ka daalin yacni iska dayn oo kala goyn min talabi alcilmi futuurku waxa weeye kala goynta iyo iska daynta weeye maa sukuurke likulli sharatin fatra min talabi alcilmi doonista uu cilmiga doonaayo waa inaanu iska dayn ila almamaat ilaa geerida laga gaadhaayo biniyatin khaalisatin niyo wanaagsanna xaaluu ku sugan yahay wa tawaaducin iyo isdhuldhig xaaluu ku sugan yahay wa ilaa haddaanu sidaas ahaynna falaa yatacanna yacni yaanu isdaalinoo naftiisa yaanu daalin halkani kollay in yar oo tacliiqa ayay ula baahan tahay wakhtigaa laakiin naga dhacay halkaa iskaga joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub